alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam allahuma anfacna bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wasidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kulli xaal faslun haadaakani faasilun mid inoo kala saaraya weeye wixii inoo soo socday iyo waxa inoo soo socda fii qasri salaati lilmusaafiri gaabinta salaaddii uu gaabinayo qofka socotada ahi ayuu halkan fasalkan kaga hadlayaa sheekhu gaabin macnaheedu waxa weeye saddexda salaadood ee rubaaciga ah ee afar afarta ragcadooda in laba laba ragcadood laga dhigo oo la tukado inay bannaan tahay waxa u asale aayad qur'aana sida aayadda qur'aanka ilaahay leeyahay waidaa darabtum fi lardi falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min asalaa ilaahay waxa uu leeyahay markaad socdaashaan dhulka dhexdiisa dembiidi kama hayso inaad salaaddii gaabisaan xadiidka imaamuulbukhaari iyo muslim ay warinayaan umulmu'miniina caaisha radiallahu canha laga warinayo waxay leedahay eh, ilaahay salaadda wuxuu faral yeelay markii nebiyulaahi maxamed uu ku faral yeelay laba laba ragcadood ayay nagaadiya safarba ahayd kadib salaaddii safarka labalabadeedii baa lagu daayey salaaddii xadarka iyo nagaadigana waa la kordhiyey oo labalaba ayaa laga dhigay marka qaala almu'alifu raximahullahu ullahu tacaala sheekh wuxuu uhi wayajuusu waxa bannaan lilmusaafiri qofkii socotada ahaa ee socdaalay safaran tawiilan mubaaxan safar dheer oo bannaan wa huwa marxalataani waa laba maalin socode qasru alduhri waalcasr waalcishaa saddexdaas salaadood inuu gaabiyo oo uu ku gaabiyo ragcatayni ragcatayni laba laba ragcadood inuu ku gaabiyo ayaa bannaan waman faatatu qofka ay ka tagta salaatun fi safari ay kaga tagto wa qadaaha fi lxadari nagaadi ku qadaynaya w cagsu ama sida cagsigii atammahaa waa dhammaystirayaa salaaddaa waxaa sheekhu leeyahy raximah ullahu tacaala wayejuusu waxaa bannaan lilmusaafiri qofkii socotada ahaa safaran tawiilan safar dheer oo mubaaxana safray wa huwa marxalataani safarkaa dheerna waa laba marxalo iyo laba maali socodee waxaa u sugnaaday qasru duhri waalcasri waalcishaa ragcatayni ragcatayn inuu ku gaabiyo duhur iyo casar iyo cishaay salaadda rubaaciyada la yidhaahdo labalaba ragcadood inuu ku soo gaabiyo ayuu leeyahay horta xukunkiisii buu inoo sheegayaayo waa jaa'is ayay leeyihiin shaaficiyadu waxaase shardi ah inuu safarkiisu safar tawiila inuu yahay safarka tawiilka ah ee dheerna waa laba marxalo waa laba maalin socod oo weliba lagu qiyaasay dee xayawaanno la raray oo la hoggaaminayo oo kol la raraya iyo kol la furayaba ay ku jirto oo dee marka ay cadceeddu maalintii yar kululaato waa la furi oo waa la degi si markaa dee ay u daaqdo haddana marka walwalku uu soo dhaco ayaa la dhaqaajin haddana intaanay cadceeddu markaa dhicin ka hor ayaa la joojin si ay markaa u mayrcato u daaqdo markaa laba maalin socod arbacata burud afar qabowsina waa la yidhaahdaaye ayay yidhaahdaan weeye safarku waynu gaadho ama lix iyo toban farsakh waa inuu gaadhaa xagga kilomitirkan maanta macruufka ah ee la yaqaanana labiyo kilo labiyo siddeetan kilomitir ama saddex iyo siddeetan kilomitir ayay ku qiyaasaan intaa waa inuu safarkaasi gaadhayaa ee safarku hadduu intaa ka yar yahay salaaddii lagu gaabin maayo waxaanay u deliishanayaan xadiid ibnu cabbaas iyo ibnu cumar asar laga warinayo kaanaa yaqsuraani wayuftiraani fii arbacati burud waxay ku afuri jireen oo ay markaa soomka kaga rukhsaysan jireen salaaddana ku gaabin jireen marka ay afartaa qabowsi ee labadaa maalin socod ay safraan bayhaqi baa markaa sanad saxiixa ku warinaya imaamu albukhaarina siiqat aljasmi ayuu markaa ugu warinayaa saxiixiisa markaa masalada masaafatulqasriga aad maqashaa waa taa ee meelo fara badan iyo axkaam fara badanna ay ku xidheen ay ku rakibeen oo ay ka mid tahay markaa xagga inta isku soomaysa ee marka aragtida inta isku soomaysa waa kuwa qarya waa biikhtilaafi almataalic qaarna ay yidhaahdaan waxa weeye waa masaafatu lqasri xagga weligu haddii uu markaas maqan yahay yacnii qaybadiisa hadduu dee laba maalin socodiyo wax ka badan ku maqan yahay in markaa qaadigii uu gabadhii gurinayo waa halkay markaa ku rakibeen waxay u deliishadeenna markaa waa asarka labadaa saxaabi laga hayo masaa'isha markaa badanna ay ku xidheen culamada qaarkood baa waxay ku tilmaameen wixii mutlaqu safar la odhan karo qofkaasi wuu socdaalay wixii la odhan karo salaadda in lagu gaabinayo haddiise la ydhaha qofkii halkanuu gaadhay oon safar la odhanaynin taa ku gaabin maayo laakiin wixii safar la odhan baa lagu gaabinayaa saddex barsakh ama saddex mayl nebigu sala alla alay slm markuu u socda xadiidka imaam muslim inuu salaadda gaabin jiray ayaa sugan waana xadiidkai ugu saxiixsanee halaa ku soo arooray markaa safara tawiilan buuhi mubaaxan safarkaasina waa inuu yahay safar mubaaxa macnaha safar waajibaa soo gelayaa oo kii xajka oo kalaa safar sunnaa mid iska mubaaxa mid iska makruuha waxaasoo dhan baa soo gelaya safarkaasi safar macsiyan waa inaanu ahayn markaa qofku haddii uu safar macsiyo ah ku jiro waxay yidhaahdeen looma oggola qasriga iyo rukhaskii kale musaafirku lahaa le'anno waxay noqonaysaa icaana loogu kaalmaynaya macsiyada iyo xumaanta uu ku jiro markaa qofku haddii uu min awali safarihiba wuxuu u socdaa macsiye iyo cid boob iyo cid soo diliyo cid soo dhacaytay caasun bisafar baa la yidhaahdaa mar ruqsaysan karo midna waxaa la yidhaahdaa caasun fi safari bisafari marka hore safarkiisani waa iska wanaagsanaa laakiin gadaal buu safarkii ka weeciyo safar macsiyuu ka dhiga waa inuu boob iyo dhac buu weeciyey marka caasun bisafari fii safar ama fii safari bisafar baa la odhanaya markii hore ugu wanaagsanaayu soo ambabaxayey laakiin gadaal buu ka weeciyey kaasina ma ruqsaysan kara bay yidhaahdeen mid waxaa jira isagoo caasun fii safar isaga safar hor ilaahay ama u socdaa safarkiisii ma weecinin laakiin aduu macsiya iyo xumaan buu dhexdeeda ku sameeyey kacaasun fi safar baa la yidhaahdaa isagu kaasi way iska rusaysanayaan markaa mubaaxan weyniyo wa marxalataani waana labada marxalo waa labadaa maali socod salaadaha markaa duhur iyo casar iyo cishaay inuu labalaba ragcadood ka dhigo ayaa u sugnaatay waman faatatu qofka ay ka tagto salaatun fi safari qof ay kaga tagto waqadaha filxadari nagaadi ku qallaynayaa isagoo socdaala ayay masale kaba soo qaada duhur ama casar ama cishaay baa ka tegey dabeetana waa nagaaday oo uu deganaa buu gaadho hadduu doonaya inuu qadeeyo aw cagsu ama sida cagsigeedoo iyadoo salaadi nagaadigii kaga tagtay ayuu socdaal galay oo hadda ayuu isagoo socdaal ku jira doonayaa inuu qalleeyo atammahaa labada jeerba salaadda wuu dhammaystirayaa oo dee salaadda lama qallayo inay addo tahay ayaa laga maarmaana salaadda marka la gaabinayo haddii ay salaad safar ku tagtay oo safar lagu qallaynayo ay tahay ayada wuu gaabinaya laakiin ama salaad safar ku tagtay oo xadar iyo nagaadi lagu qallaynayo ama xadar ku tagtay oo safar lagu qallaynayo ayada waa la dhammaystirayaa wayushtaradu waxaa la shardiyaa qastu mowdicin mucayanin meel mucayana qofku waa inuu qastinayo ujeedaa falaa yaqsuru lhaa'imu ama falaa qasra lihaa'imin kaa wareersan ee meeluu jeediya meeluu ka jeeda toona aan garanaynin uma sugnaanin qasrinin wa an laa yusalliya waa inaannu tukanaynin khalfa man mid dabadi yutimmu salaata dhammaystiraya ow ama shaka uu ka shakeeyey annahu isagu mutimmun inuu yahay mid dhammaystiraya ow qaasirun ama mid gaabinaya inuu yahay wa an yanwiya alqasrana waa inuu niyeeyaa cinda alixraami xidhashada agteeda wa inuu niyeeyaa waxaa sheekhu uhi wayushtaradu waxaa kaloo loo shardiyaa qasrigii qastu mawdicin mucayan meel mucayana qofkani waa inuu u qastinayo masaafada uu socdee uu gaadhayaa waa inay masaafa mucayana oo laba iyo seedayo ama saddex iyo seedayo kilomitire aynu tilmaannay ama afartii qabowse ama sittata cashara farsakhin ama arbacata burudin midkaa doontaba ku cabiro masaafo gaadhaysa oo mucayana qofku waa inuu socdaa mar haddii aynu sidaa nidhi falaa yaqsuru ma gaabinaya alhaayimu haayim waxaa la yidhaha qofka meeluu u jeeday iyo meeluu ka jeeda toon aan garanayn huwa man laa yadri ayna yatajiu dad baa jira un qore galbeed baan ka imo xaggaa bari baan u socdaa ama bari baan ka imo galbeed baan u socdaa oo meel alliyaaliya meelay u socdaan iyo wax meel ka yaalla oo ay u qasdinayaanay jiray iska wareero iska soconaya un kaasoo kale ayay leeyahay markaa qasri uma sugnaani falaa qasra lihaa'imin bay nusaa qaarkood odhanayaan ama falaa yaqsuru lhaa'imu kaa wareersanee meeluu ka socday meel meeluu socdaan garanayn ma gaabinayo shardiga kale waa an laa yusalliya waa inaanu tukannin qofku khalfa man yutimu salaata salaadda mid dhammaystirayana waa inaanad ku daba tukannin xataa socotaba ha ahaadee qof isagu salaadda dhammaystiraya waa inaad ku daba tukannin haddii aadse ku daba tukato dee waa inaad dhammaystirta adiguna dhammaystir baa lagaa rabaa ow ama man yutimu salaada ow ama shakka waa inaanu ku daba tukanin miduu ka shakiyey annahu ow ama shaka wuxuu ka shakiyeybaa annahu kanuu ku xidhanayaa mutimun inuu yahay mid gaabinayo ow qaasirun inuu yahay mutimun mid dhammaystiraya inuu ow qaasirun mid gaabinaya inuu yahay hadduu ka shakiyana ayadana qasrini uma bannaana mar hadduu shakigaasi galay waxaanay deliishanayaan xadiidka imaamu axmed uu warinayo cabdilaahi ibnu cabbaas ayaa waxaa la weyddiiyey oo la yidhi maa baalu lmusaafir maxaa qofka musaafirkaee socota yusallii ragcatayni idanfarad markuu keli tukanayo musaafir muxuu laba ragcadood u tukadaa wa arbacan ida tama bimuqiimin marka uu ku xidho qof negina muxuu afar uga dhigaa markaasuu yidhi tilka sunna taasi waa sunnihii nebiga sala allahu calayhi wasalam markuu qofku gaar u tukanayo ama dee qolo markaa isla socotahay ay istukinayaan inay gaabsadaan laakiin hadday ku xidhaan cid dhammaystiraysa waa inay dhammaystiraan iyaguna markaa qofku hadduu magaalooyinka yimaado dee inuu jamaca iskala tukada ayaa wanaagsan wa an yawiya inuu niyeeyo ayaa la sunneeyaa ayaa shardi alqasra qasri iyo gaabi waa inuu niyeey cinda alixraami markanuu xidhanayo ayuu niyeynaya leannu asalka salaaddu waa dhammaystirid waa inuu niyeeyaa marka uu salaaddii xidhanaya inuu gaabinayo macnaha safa qasri baa ii soo xidhnaayoo aan hore u soo xidhay hore looma soo xidha qasriga marka aad salaadda gelaysa ayuunbaa la xidhaa haddii aad niyatulqasri aanad la imanina salaaddaa ah inaad dhammaystirto ayaa waajiba waana inaad ka taxarusdaayo aad iska ilaalisaa wixii dee niyadda qasriga ka hor imanaya intaad dhammaynayso haddii aad ama taradud amaba iska dhammaystira aad istiraahdo waad dhammaystiranaysaa waxaa kaloo ayana muhiima ah oo dadkeenna in badani ay ku qaldantaa marka aad qasrigaa samaynayso waa inaad meeshii aad degganayd aad ka baxdaa oo hadday magaaladu suuriya dayr leedahay waa inaad ka baxdaa haddii kale cimraanka iyo meesha la deggan yahay waa inaad dhaafdaa waana mas'ala markaa jumhuurulculamaa ay qabaan oo a'immatul-arbaca ay ka mid yihiin inaad gaabinaynin dadka qaarkood baa waxay sameeyaan marka ay masalan madaarkaoo kale tegayaan ee casarkii oo kale ay baxayaanba aqalkiisaba isagoo jooga ayuu markaa isa soo raacinaya labadii salaad soo qasrinaya deedna hadhow marka madaarkii laysku xajkiga markaa loo baxaya adiga hore soo baxda ayuu dhay anuu sheek xaafaddaydii baan isku soo raaciyey dee xaafaddaada inaad isku soo raacisa maaha madaarkana iskuma raacin kartid waayo madaarku magaaladiibuu ka mid yahay markaad baxdo ee aad magaaladaada dhaafdo ayuunbay kuu bannaantay qasri iyo jabacda waaya nabiga sala allahu calayh waslm xadiidka imaamu albukhaari warinaya anas ibni maalik sallaytu aduhra maca annabiy bilmadiinati arbaca nebiga waxaan kula tukaday buuhi madiina afar ragcadood wa bidilxulayfa ragcatayni dilxulayfana waxaan kula tukaday laba ragcadood dilxulayfo markaa dee madiine ka baxsanayd imminka dee waa isgaleen madiine iyo iyadii faslun aadaakani faasilun mid inoo kala saaraya waya fiima taqadam halkana wuxuu inoo qadlayaa fi ljamci bayna salaatayni bisababi safar jamcindii iyo isugeyndii labada salaadood la isu geynayey safar sababtii la isugu geynayey waa inuu casar duhur la tukado cishaa'i maghrib la tukado waa horumarintii ama duhur waa inuu casar xilligeedii geeyuu la tukado ama maqrib wakhtigii cishaa'igu dibdhigo jamac kaas ayaa la yidhaahdaa isaguna ruqsooyinka safarka ayuu ka mid yahay sidii qasriga oo kale wayajuusu waxaa bannaan buuhi sheekhu lilmusaafiri kii safray safaran tawiilan mubaaxan aljamcu bayna aduhri waalcasri duhr iyo casr inuu jamciyaa u bannaan taqdiiman horumarid wa ta'khiiran iyo dibudhigidba wakadaa bayna almaqribi waalcishaa'i maqrib iyo cishaa'ina waa la mid waidaa jamaca taqdiima markuu jamcu taqdiim sameeyana fa yushtarad waxaa la shardiya albadaa'atu biluulaa inuu tii hore ku bilaabo wa niyatuljamci fiihaa niyatuljamcna waa inuu niyeeyo wa an laa yituula alfaslu baynahumaa fasliga iyo waxaan kala saarayaana waa inaanu dheeraanin waxau sheekhu leeyahay wayajuusu lilmusaafiri waxa u bannaan safaran tawiilan safar dheer waa kii labada marxalo arbacata burudin labiyo siddeetankii kilomitir mubaaxan oo mubaaxahoo aan safaru macsiya ahayn waajib ha ahaado mandub ha ahaado yacnii mubaax ha ahaado safarkii aan macsiyada ahayn safray waxa u bannaan aljamcu bayna duhri waalcasr duhr iyo casar inuu isu geeyo taqdiiman hormarin oo isagoo markaa casarkii hormarinaya wa ta'khiiran iyo dibdhigi isagoo duhurkii dibdhigaya wakada bayna almaqribi waalcishaa saasay nuskhaddani odhanaysaa nusa qaarkoodna aljamcu bayna aلظuhri wاlcasri taqdiiman ow ta'khiiran iyo wakadaa halkaana ow bayna almaqribi waalcishaa'i hal haakadaadana ow baa taalla waana isku miduuna waxa farqiga u dhaxeeyaa ma jiro marka waxa u bannaan duhr iyo casarna taqdiim iyo taakhiirku doona inuu sameeyo maqrib iyo cishaa'ina sidaasi leeg labadaas sabaodba dhinac ayaa loo jamciyaa haddaba waxaan farqi lahayn labada salaadood marka duhur iyo casar ay tahy labadooduba ha dhammaystirnaadaana labadooduba ha ha la gaabiyo midkood ha la gaabiyo midkoodna ha dhammaystirnaato oo masalan waxaa dhici karta in labada salaadoodba ay dhammaystiran yihiin oo aad labadaba dhammaystirto haddana jamciso wax bannaan labaduba inay qasrisan yihiin haddana aad jamciso iyagoo labadiba qasrisan waxa bannaan midkood inay gaaban tahay midkoodna dheer tahay oo masalan duhur intaad jamacii la tukato ayaad casarna soo raacinaysaayo laba ragcadooda jumcuhuna duhurka ayuunbuu la mid yahay waa su'aal aad ayadana laysu weyddiiyo in badan igu soo noqnoqotay qofku hadduu jumco la tukado isagoo socoto ah salaaddiisii casarna wuu soo raacsan karaa taqdiim wuu soo samayn karaa ee ma aha duhuruun markaa markaa labaduba way gaabnaan karaan labaduba way dheeraan karaan midkood baa gaabnaan karta midkoodna way dheeraan kartaa jumcuuna duhurka ayuu la mid yahay laakiin dee casar la soo hormarin karaa oo jamcu taqdiim unbaa ku bannaan laakiin yowma aljumca jamcu taakhiir kuma bannaan oo jumcaha inta la dibdhigo looma geyn kara casarka oo jamcu taakhiir kuma bannaana ila iyadu waa wakhti duhur waynay dhacdaayeen waxaana axaadiid fara oo saxiixa bay nebiga sala allahu calayhi wasalam arrintaasi kaga sugnaatay si xadiidka imaamu muslim warinayo nebigu sala allahu alay slam markaa safarku uu ku degdego ee xilli hore uu baxo duhurka wuu dibdhigi jiray oo casar buu dibdhigi jiray waa jamcin jiray dabeed maqhribka waa dibdhigi jiray oo cishaayi ayuu la jamcin jiray kadalik macnaha haddii qofku xilliga duhurka ama maqhribka uu soconayo waxa wanaagsan dibdhigga hadduu xilliga duurka ama maqhribka joogu xilliga kala soconayana soo hormarinta ayaa wanaagsan waana sida xadiidku tilmaamayey haddaba waidaa jamaca taqdiima jamcu taqdiim marka uu sabeeyo ee uu soo hormariyo casarkii soo hormariyo cishaa'igii fa yushtarad waxaa la shardiyaa albadaa'atu biluulaa tii hore in lagu bilaabo ayaa la shardiyaa oo duhurka ayuu ku bilaabi maqhribka ayuu ku bilaabi li'anna waqtiga teebaa leh dee waxaleto hore tan labaadna iyadu bay raacsan tahay wa taabicun laa yataqadam calaa matbuucihi ka raacsanna kuu raacsan yahay kama hor maro hadduuse casarkii horraysiiyo ama cishaagii horraysiiyo hadduu yacnii og yahay uu u badheelo waxba kama jiraan weeye haddii aanu aqoon u lahayn umana badheedhayna salaaddaa hore sunno ayuunbay u noqon ee waa inuu salaaddii intuka haddana dib u soo celiyaa wa niyatuljamci fiihaa waana inuu niyo jamac la yimaado oo salaadda hore intuu ku dhex jira waa inuu niyeeyaa salaaddii kale inuula jamcinayo si taqdiimkii mashruuca ah kii kale uu uga soocmo halkaa waxaa ku baxaysaa dadka qaarkood baan waxba niyeynin deetana waxaa dhici karta intuu jamacii iskala tukadoon wax niyo alla imanin hadduu arko qora iyadu markaa niyeysay ama nin niyeeyo oo markaa isagu salaaddii jamcinayo casarna soo raacinaya inuu markaa iskaga xidhow hadda hadduu niyeeyo salaaddii hore markuu tukanayay ee duurkii ama jumcadii ma niyeynin casarna inuu soo raaciyo ama ma niyeynin markuu maqrib tukanayo cishaa inuu soo raaciyo laakiin gadaal bay kaga dhalatay gadaal kaga dhaadashadaasay markaa diidayaan ee waa inay ku talagal hore ahaataa wa an laa yatuula alfaslu baynahumaa waa inaanu dheeraanin fasligan iyo kala saarka labada salaad salaadda hore iyo salaadda labaad waa in la xidhiidhiyaa way xadiidku waaba kii ahaa nebigu dhexdooda ma sunnaysan marka waa in toosaad u xidhiidhisaa yacnii hadduu masalan dee say shayficada gebagabaysi iyo mooyaan waxyaalaha mooyaane waa wax kale oo dheer aanu la imanin wa fii jamci taakhiiri wayushradu wa fii jamci taakhiiri yushrad waxaa la shardiya an yawiya ta'khiira waa inuu niyeeyo qabla khuruuji waqti duhri duhrkii wakhtigiisu intaanu bixin wa qabla khuruuji waqti lmaqribi maqribkii wakhtigiisu intaanu bixin waxaa sheekhu leeyahay wa fii jamci taakhiiri yushradu waxaa la shardiyaa marka jamcu taakhiir la samaynayo duhur la dibdhigaya amaba maqrib la dibdhigaya cishaay loo dibdhigayo waxaa la shardiyaa an yanwiya taakhiira waa inuu niyeeyaa dibdhigid qabla khuruuji waqti duhr wakhtigii duhurku intaanu bixin waa inuu dibdhigid niyeeya wa qabla khuruuji waqtilmaqribi wakhtiga maqribku intaanu bixin salaadda hore wakhtigeed intaanu bixin waa inuu niyeeyaa hadduuse iska niyada markaas aan waxba niyaynin salaaddii markaa intii dee duhur iska baxo oo maqhrib baxo waa ku demmaabayaa salaadda horena qalla ayay noqonaysaa salaaddiisa hore qalla ayay u dhacaysaa waana in cudurdaarkiun ilaa intay ka dhammaanayso ay iyadana cudurdaarkii waa inuu jiraa ee haddii uu nagaado salaaddii horaqalla ayay noqonaysa laakiin kuma dambaabayo jamcu taakhiirka lafdiisa in lagu bilaabo toore shardi ma aha laakiin waa sunna bay yidhaahdeen ee shardi ma aha faslun hadaakani faasilun mid inoo kala saaraya weeye fii ma taqadama fii ma saya'tii fii man tajibu calayhi salaatu اljumucati salaadda jumco ciddii ay ku waajibaysay ayuu inooga hadlayaa aljumuca ama jumca waa ragcataani waa laba ragcadood tu'addayaani waqta duhri fi lyowmi almacruuf waa laba ragcadood oo la gudanayo wakhtigii duhurka maalintaa jumcahee la yaqaano waana salaatun mustaqila waa salaad gaarahee duhur la gaabiyey maaha waxaana u asala aayadda qur ilaahay leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa aliya nebi rumeeyow idaa nuudiya lisalaati min yowmi اljumuca marka loo dhawaaqo fascaw ila dikri اllaahi wadaru lbayc u orda ilaahay xuskiisa oo khudbadda iyo salaada jumcaha iibkana iskaga taga haddaba shuruudeedii ayuu halkan nooga tilmaamayaa wuxuu wuxuuhi tajibuljumucatu waxay ku waajibtaa calaa kulli muslimin mid kastoo muslima mukallafin la hawlay dakarin oo lab xurin oo xora muqiimin oo nagi bilaa maradin oo xanuun la'aan ah aan xanuunsanaynin waxaa sheekhu leeyahy raxima ullahu tacaala tajibu ljumucatu waxay ku waajibtaa calaa kulli muslim muslimka se ayay ku waajibtaa ee gaal kuma waajibayso oo dee hadda islaam mooyaane islaam mooye salaad tukaloodhagooray kama ansaxaynin wujuubulmuaalib iyo wujuubulciqaab bay wadaadoo kale odhan jireenoo bimacnaa hadda dee la kaale loodhan maya lakiin waa lagu ciqaabaya leanna wuxuu faran yahay islaamnimadii iyo wixii ay islaamnimadu lahayd oo dhan muslimkaasoo mukallafin la hawlay oo ho caqli leh aan sabi iyo mid waalantoona ahayn dakarin oo lab oo ruuxii dumaraha ku waajibi mayso xurin oo xoro addoon ku waajibi mayso muqiimin negi oo kii socotadaa ku waajibayso bilaa maradin xanuun la'aanahoo kii xanuunsanayay iyadana kuma waajibayso markaa gaal iyo sabi iyo majnuun laguma laha oo dee sabiya majo waa marfuuculqalam kanna dee waa loo ciqaabayaa aakhiro oo waa mukhaatab bifuruuci shariica laakiin waxaa la faraya marka hore waa islaamnimada waxaa kaloon lagu lahayn ruuxii dumar ahayd iyo kii addoonka iyo kii socotada iyo kii xanuunsanayey xadiidka abu daa'uud iyo taariqutni iyo xaakim iyo bayhaqi ay warinayaan nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu uhi aljumucatu xaqun waajibun calaa kulli muslimin fii jamaaca jumucadu waa xaq waajiba ah, qof kastoo muslimi inuu jamaaco ku tukado afar mooyaane markaa cabdun mamluuk waa addoonkaa la leeyahay oo imra'a ama ruuxii dumar ah ow sabiyun ow mariid kii yaraa iyo qofkii xanuunsanayey intaas ayuun baanay ku waajibin markaa dakarin xorin muqiimin bilaa maradin halkan sheekhu waxa uu inooga gelayaa waxyaalaha cudurdaarada ah ee qofka u bannaynaya jumcihii iyo jamaacaadkiiba inuu ka tago markaa wuxuuhi sheekhu wayucdaru waxa loogu cudurdaarayaa fii tarki اljumucati waaljamaacati jumce iyo jamaaco ka tegiddeed waxaa loogu cudurdaaraa cinda almatri marka roob jiro walmaradi marka xanuun jira agtii watamriidi iyo marka uu qof xanuunsanaya dee qofkii rogrogaya ee uu tamriidinayo ee uu dawaynayo wa ishraafi alqariibi wa naxwihi kii markaa qariibka ahaayee dhowaa qaraabada ahaydeenoo u dhowaaday iyo wanaxwila cala almowti geeri u dhowaaday waalkhawfi calaa nafsihi aw maalihi aw cirdihi oo u baqdo wa mudaafacati alxadai iyo xadad riixiddii maca sicati alwaqti marka wakhtiga ballaarhkiisana lala qabo waxau sheekhu leeyahy raxima ullahu tacaala wayucdaru waxaa loogu cudur dawaarayaa fii tarki اljumucati waاljamaacati ka tegiddooda cinda almatari marka roob jiro ama baraf iyo wixii la midi berende iyo meeluu raacana uu waayo waxuu ka sii xidhana waaya ama hoosina uu ka qoynayo waayo waxaa abu farnaa markaa mu'adinku markaa ay habeenku qabowya ama roob jiro alaa salluu fii rixaalikum inuu yidhaha sida xadiidka imaam muslim uu warinayo bacda alxayaalatayn dabadood buu odhanayaa walmaradi iyo xanuunkii cinda almarad xanuun agtiisana marka ayadana waa loogu cudurdaarayaa waa marka ay qofka ku adag tahay inuu yimaado leannu takliifu lmariid in yacni isagoo xanuunsanaya laydhaha meesha tay dhib baa ku sugan wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj ilaahayna wuxuu udhi diinta wax cidhiidhi ah ilaahay idinkuma gelinin dariskeenna qaybtiisa hore halkaa inoogu joogo wabilahi